الرداء وجائز عند ذوي الأفهام قولك يا غلام يا غلام وجوزوا فضحات هذه الياء والوقف بعد فضحها بالهاء والهاء في الوقف على غلاميا كالهاء في الوقف على سلطانيا وقال قوم فيه يا غلام كما تلو يا حسرة علامة باب ما هذا كان باب ما ما باب كيدي وهي ماضي النافية وحن في ليدي maadi alxijaaziyati ee reer xijaas loo nisbeeyey halkan waxaan ka gelaynaa ma oo waxa weeyaan maadu way badneede maa la yidhaha maa naafiyatun xijaaziyatun tacmalu camala laysa tarfacu lisma wa tansibu lkhabara maa oo naafiyaa oo xaraf ah oo waxa weeyaan u camal fasha sida laysa u camal fasho maxaa yeelay laysay shabbahaday saddex meelooday ka shabbahday waxay ka shabbahday fi nafyi laysa nafyiyey tustaa maadaanuna nafyiyey tustaa waxay kaloo ka shabbahday waddukhuuli cala almubtada'i waalkhabar laysa mubtadiya khabaray gashaa maadaanuna mubtadiya khabaray gashaa kitaabkaa kuu dhigaya mas'alada waxay kaloo ka shabbahday wa takhliisi almuxtamili lilxaali haddii la geliyo lafdi xaalo iyo istiqbaal labadaba aqbali kara sida ficilka mudaaric xaalay u cayintaa xaalay u cayintaa saddexdaas dhinacay ka shabahday sidaas darteeda sida laysay u camal fashay tarfacu اlisma wa tansibu khabara mubtadihii khabarkay gashaa mubtadihii mubtadihii waxa weeyaan waa ay rafcineen rafcan hayr alawali marka hore wuxuu ku rafcisnaa caamil macnawi ah oo ibtidaa'i ah markay ayadu gasho caamin lafdiyaha lagu rafciye khabarkiina way nasbinaydaa nasbay saaraydaa kabaru sida loo yidhaahdo kabaru ma alale kabaru ma alale marka reer xijaaz ayaa camal siiya reer xijaazna waa carabta madiine iyo maka iyo wamaa xawlahumaa dega maka iyo madiine inta ku hareeraysan sida daa'if oo kale dadkaasaa la yidhaahdaa xijaaziyiin waa nimanka luqadooda qur-aanku ku soo degey ilaa carabta waa lahjada badneede ama reer banu tamiim ayagu ma camal siiyaan wa muhafafi اlacdaafi qultu lahu intasib faajaaba maa qatlu lmuxibi xaraamun shaacir wuxuu yidhi wa muhafhafi lacdaafi mid gooman weyn badana oo qultu lahu aan ku idhi intasib waryaa inuu diluu rabaa faajaaba wuxuu ku jawaabay maa qatlu muxibi xaraamu saasuu ku jawaabay maa qatlu muxibi mid ehel jecel dilkiisu ma ahan xaraamun macnaha reer banu tamiim aan ahay wy maxaa yeele fiiri mutadii qabalkii qatlulmuxibi xaraamun soo maahan qatlulmuxibi xaraamun soo maahan mutadii qabalkii maa ka hormari maa qatlulmuxibi xaraamun macnaha qoladii saas ku hadli jirtaan ahay wey oo aan maad camal sii jirin haddii mubtadii qadarkii godan yihiin ayadoo maa ka horayda labadiiba godan yihiin maxay ku tuse inaan maadu camal falin maahan khalaas qoladii saas u hadli jirtaan nahay wey oo reer banu tamim marka reer banu tamim waxa uga filan inuu yidhi maa qatlulmuxibi qatlu waa mubtadii sidii u godan maahan xaraamuna sidii u godanta khalaas qoladii saas u hadli jirtaan nahay wey macnaa reer banu tamiimaan ahay isagoo yidhi ka dhigan reer banu tamiimaan ahay taasa uga filnaatay marka maadaan waxaa la yidhi qaacidada way khilaafsanta asalkaa sababtoo ah qaacido waxaa ah xarafka hadduu ficil khaas ku yahay ousan isim gelin waa inuu camal fala hadduu isim khaas ku yahayna waa inuu camal fala laakiin xarafka mushtaraga oo asmaadana gala afcaashana gala qaacidadu waa inuusan camal falin saasaa qaacidaa haddaba maadaanu waxay ka mid tahay min qabiili maa laa yakhtasu bishayin shay gaara kuma khaas ahan idan qaacidadu waxay inaysan camal falin way khilaafto waa camal fashay ah. waxaana la rabaa xarafku hadduu ficil khaas ku yahay sida lan oo kaleeta xuruufta nasbiyada ficilka mudaaric waa camal fala hadduu isim khaas ku yahay sida xuruufuljarna waa camal fala laakiin xarafku hadduu asmaadana galo afcaashana galo qaacido waxaa yuusan camal falin marka waxa weeyaan maxamed aminu harari waa warka dhan uu ku bilaabay maada sharxeeda waa warkaas waa warkaas marka maadaama ay qiyaaskii khilaaftay afar shardiyay u shardiyeen camalfalkeeda afartaa shardi haddaan la helin ma camalali karto ma camalfali karto shardiga koobaad maadu waa naafiye in zaa'idaahu waa inaysan ka dambayn hadday in zaa'idaahu ka dambaydo camalfalkiyay ka kaafine ma camalfali karto ah, camalfalkii ka kaafine bani qudaana yaa bani qudaana reer bani qudaamo qudaano maa in antum idinku ma tihidiin dahabun dahab walaa sariifun fidana ma tihidiin walaakin antum walaakin antum alkhasafu jilayaa tihiin ah, fiiri meeshaan bani qudaanata yaa bani qudaana qolw liidaya reer bani qudaano maa in antum idinku ma tihidiin dahabun dahab ma tihidiin walaa sariifun i dalab ma tihdiin walaakin antum lkhasaf jil ayaa tihin wax macno lahayna tihin wey soo ma jeedi marka fiiri haddee maadi waxaa ka daba maray in zaaida ma in antum waa mubtadii dahaban waasaas waa la goda ma ujeedaa ma camal falin marka shardigaas waa la wada mar haddii in ay ka daba marto ma camal fali karto shardiga labaad waa inaan ilaa ka daba marin ilaa ilaa hadday ka daba marto nafyigii dhamaa baaba'a wamaa muxammadun nebi muxamed ma ahaanin ilaa rasuulunu ahaaday ilaa rasuulunu ahaaday ilaadaana buriday nafyigii alistinaau bacda nafyi ibaat marka taas ma camal fali karto rasuulun waa taas waa la goday shardiga saddexaad maa kale waa inaan lagu adkayn maa maa zaydun qaa'imun ma camal fali karto dib maa kale ka dabamarto shardiga afraad waa inaan khabarku soo hormarin hadduu raba daraf iyo jamjuur ha ahaadee afarta shardi markii la helo waa camal fale ma haadaa basharan iiri haadaa basharun mubtadii qaarso ma noqo lahayn maa haadaa daadaasa mubtadihiya ismu maa uu noqday basharan khabarki waa taas nasbiday haddana aayad kale maa huna ummahaatihim huna ummahaatuhum ay noqo lahayd mubtadii khabarkii maadaana gashay maa huna hunadaas waa mubtadihi ismkeedii ka dhigatay ummahaati jamco masaalimkii waa taas nasbiday oo kasrada la saaray abarkiiyo nasbisan qur-aankiiyo ku cad hayla luqadii reer xijaasa qur-aan kusoo degey wamaa maa allati maada tanfi anfida ka layse kaainatun ka layse laysoo kaley ahaatay laysadii annaasibati ay wax kordhigayday fii qowli sukaani alxijaaj xijaaj qolada degeen qowlkooday kula mid ahaatay qaadibatan dhammaan xaal ay yihiin sukaantaasu waa maa maa allatii maada tanfii anfinayda ka layse layse oo kale weeye maada oo naafiyada laysay la mid tahay laysada can naasibati khabarka nasbida laysada mubtadihi khabarka markay gasho mubtadihiina godata isman lahaa khabarkiina nasbida khabaran lahaa taasay la mid tahay marka maadaanu mubtadahna waa godataa isman lahaa khabarkana waa nasbidaa khabaran lahaa sidaasay u camal fashaa fii qowli sukaan اxijaaz xijaaz carabta degeen qowlkooday kula mid tahay caraboo dhan maahane carabta xijaaz degeen carabtaas qowlkooday kula mid tahay kallayse jaarmajruurku meeshuu ku tacalluqay ku tacalluqay qaadibatan dhammaan xaal ay yihiin kuwa degaa xijaaz markaa harin ayagu iskuma khilaafin fa qowluhum xijaaziyiinta qowlkooda ay yidhaahdeen maa caamirun caamir ma ahan muwaafiqan mid waafaqsan cadowgiisa cadowgiisa ma waafaqee waa khilaafaas ninkan caamir ah. ah caamir saasaa lagu yaqaano cadowgiisa ma waafaqo ee waa nin khilaafsan ay yidhaahdeen soo ma jeedid maa caamirun caamir ma ahan muwaafiqan maxay ahayd markii horeeto caamirun caamir muwaafiqun lanaa waana waafaqsan yahay laakiin ma gashay caamirun waa ay godato waa isimkeedii muwaafiqan waa ay nasbisato waa qabarkeedii marka ma caamiru muwaafiqan qowlkaas ay reer xijaas yidhaahdeen ka qowlihim qowlkoodu la mid yahay ay yidhaahdeen laysa saciidun saciid ma ahan saadiqan mid run sheegaya sow la mid ma ahan ilaa mubtadii qabar aheed saciidun saciid saadiqun rumuu sheega mubtadii qabar aheed markii hore laysa gashay laysa saciidun saciid ma ahan saadiqan mid run sheegaya baabunidaa haadaa kanu baabunidaai waa nidihii baabkiisii munaado waxaa la yidhaahdaa huwa almaqluubu iqbaaluhu bixarfin min xuruufi nidaai amaaniya munaada waa qofka la doonayo inuu ku soo qaabilo xaraf xuruufu nidaha ka mida sideeddaana loogu dhawaaqo xuruufta wax loogu dhawaaqa waa sideed kan ugu horeeya waa hamse keligeeda qofka hadduu kuu dhow yahay waxaa leedahay azaydu zaydo aad leedahay hamse keligeedaad ugu dhawaaqeen xarafka labaadna waxa weeye ey oo aan madnayn oo reeban ey sida nabigeena suban sal اlahu alيه waslm adeerkiis abu aalib uu ku yidhi ey cami adeerkeeyo qul laa ilaha ila اlah adeer laa ilaha ila اllah ii dheh marka ey iyo hamsada waxaa loogu dhawaaqaa oo loogu naadiyaa qofka kuu dhow kan xarafka saddexaad waa yaa wa umulbaab baabkan ayada asal u ah midka dhowaa loogu dhawaaqaa midka fogaa loogu dhawaaqaa afarna ayadaaba la gaar afarna ayadaa la gaaro cid kale looguma dhawaaqo allah magaciisa yaa allah allah ma la dhahayo yaa allah aa la leeya laga rabana yaada bisa logu dhawaaqa mm. yaada bisa logu dhawaaqa kan oo laga doonaya gargaarka mustaaadka ayada gaar la oo meel kale ma garto o saddex waxay qaar ku tahay ayuha waxay kaloo gaar ku tahay ayatuha marka ayu iyo ayatu iyo ismulaahi iyo istiqaafada afartaasba iyada gaar la ah waana umulbaab umulbaab weeyaan waxa weeyaan xaraka afraad waa aya aya waxaa lagu dhawaaqa kan fog ah, qofka fog lagu dhawaaqa aya kan shanaad waa haya asna kan foga lagu dhawaaqa haya zaydu aad leedahay kan lixaad waa ey oo madan reebanna ey zaydu aad leedahay kan dhowaa lagu dhawaaqa kan toddobaad waa weeye waa waxaa loogu dhawaaqaa nudbaha nudbada waxay tahay meel aad ka xanuunsanaydo almutafajacu minhu a ah, waxaa la dhahdaa nidaau lmutafajaci calayhi aw ilmutawajaci minhu waxaa la yidhaahdaa nudbu nidaau lmutafajaci calayhi in loo dhawaaqo mid lala cargagaxsan yahay qofaa dhinta aada u jecleed waa cumara alla cumare aada leedahay waa midaad la naxsan tahay waa cumara iiri nidaamutafajaci alayh awilmutawajaci minhu ama meelaad ka xanuunsaydo madaxaa ku xanuuna waa rasa alla madaxa aad leedahay meeshaad ka xanuunsaydana loogu dhawaaqa waxa wey cidda aad la xanuunsaydana loogu dhawaaqa nud baa la yidhahdaa nud baa la yidhahdaa kan sideedaad a wey oo madan a zaydu aad leedahay marka sideedaas xaraf ayuu iska leeyahay waxa loo dhawaaqaana waa un shan mufrad calaman mufrad calaman waxaa la yidhaahdaa isim kastoo macrifaha intaan loo dhawaaqin intaan loo naadiyo wixii macrifaha mufrad calamaa la yidhahda oo aan mudaafna ahayn intaan loo naadinu macrifo ahaa mudaafna ma ahan shabiih bilmudaafna ma aha kaasoo kaleeto mufrad calamaa la yidhahdaa ha ahaada mufrad ha ahaada mufane ha ahaada jamac wuxrab ha ahaado nakiro maqsuudaa waxaa la yidhaahdaa isimkii marka hore nakira ahaa laakiin ku macrifoobay middaha oo lafdigii nakirada ahaa ee shaksi gaara loola qastaa yaa rajulu ninkaanow aad leedahay nin oo dhan ma doonayda lafdigii nakirada ahaa aad shaksi mucayana u adeegsanay midduhuu ku macrifoobayba labadaas waa mabni mufrad calamnakire maqsuudaa waxaana lagu bineeyaa wixii lagu rafci jiray marka ism mufrada iyo ism mufrada iyo jamcu tafsiir iyo jamcu masaalim saddexdaas dhammaa lagu rafci jiray haddii loo naadiyana ayagoon mufrad calama ama nakire maqsuuda damadii laftirkeediia lagu binayna maalkana waa laga nasbina maxalkana waa laga nasbina maxaa soo haray musanic hadduu yahay mufradka calamka ama nakirada maqsuudada hadduu musana noqdo wixii lagu rafci jiraa lagu binaynaa musanana alfa lagu rafci jira hadduu noqdo mfradka caalamka ama nakirada maqsuudada jamcu mudakru saalix jamcu saal wii lagu rafci jiray aa lagu binayna jamcu saalina wowaa lagu rafci jiray maxaa soo haray nakir ayr maqsuuda nakir ayr maqsuuda waa loola jeeda waa lafdi nakira nakirinimadiisana loo isticmaalayo iyo mudaac lafdi kastoo idaafaysanoo loo dhawaaqo yaa daariba qulaami oo kale amase waxa weeyaan mushabah bilmudaac mshabbh bimudaafna waa isiman idaafaysnayn laakiin itasala bihi shayun min tamaam macnaahu gadaal waxaa kala xidhiidha wax macnaha dhammaystira sida mudaafka mudaaf ilayga manihiisa loogu dhammaystiro sida mudaaf ilayga u dhammaystiro mudaafka macnihiisa sida yaa daalican jabalad kan buurta koraayo saddexdaas nakirada kayrmaqsuudada iyo mudaafka iyo shabiih bilmudaafka saddexdaasuna waa mucrab waana la nabina waana la nasbina waxaa muhiim ah cilada loo bineeyaa maxay tahay mufradka calamka maadaama isim calamo muxrama u lahaa jiray iyo nakirada maqsuudada waxaa la yidhi waxay shabaheen adcuuka waa kuu yeeraa kaaftaasay shabaheen kaaftaas waa mafcuul bihi soo maaha kaaftaas laftigeeda xaa loo bineey ilaa iyada laftigeedu waa ismi xaa loo bineey waxaa la yidhi waxay shabahday kaafta ku jirta daaka ninkaas ismu ishaaraha xala itifaaq waxaa lagu yahay kaafta ismu ishaaraha ku jirta inay xaraf tahay kaafta ismu ishaare ku jirta inay tahay xaraf waa laysku itifaaqay marka adcuuka kaaftaan iyo daaka waa isshabaheen saddex dhinacay iska shabaheen waxay iska shabahayaan xagga ifraadka adcuuka xagga macrifanimada xagga khidaabka labadaas waa isku mid marka soo ma jeedid marka waxaa la yidhi nakirada maqsuudada iyo mufradka calamkaa ayaguna saddexdaasay ka shabaheen waa ifraad oo mudaaf iyo shabiih bilmudaaf maaha waana macrifo macno khiaabna waa wataan iyaguna oo yaa rajulu ninkaanow aad leedahay yaa zaydu zaydow qof gaar hadla ah khiaabin marka saddexdaasay ka shabaheen markaasaa la waayahe wixii la binaynaa sukuuna lagu binay jiraye maxaa xaraka loogu bineeyey markaasaale waxaa loogu bineeyey in la tuso inay asalkii mucrab ahaa jireen markaasale xaraka waa badan tahaye xaadama loogu dooray oo fadxa loo saari waaye ama kasre loo saari waaye markaasaa la yidhi waa in quwada xoog badan inay leeyihiin la tusaa oo waxa weeyaan ay waagi hore muxrab ahaa jireen aad in loo sii cadeeyaa la rabaa oo ixraaf la-aantii ku dhacday laga soo kabo ay ka soo kabtaan baa waa un iska wax laakiin in la ogaadana waa muhim waayo wanaadi u dhawaaq intaanaan gelin laakiin waxaa muhiim kale ah waxa weeyaan munaaduhu wuxuu ka mid yahay mafcuuliyaalka ficilkooda la xadfo ficilkuna waa saddex mid unaadi adcuu alubu waa saddexaas mid saddexaasaa mid xadfan yahay maxaa waajib ka dhigay du xadfan yahay waxa weeyaan yaadaa naaib ka ah waalcarabu laa tujmicu bayna anaa'ibi waalmunaabi canhu naaib iyo munaabi canhu ma kulmido carabi waa mamnuuc lama kulmiyo marka sidaas darteeda aa laa tujmicu bayna anaa'ibi wاlmunaadi canhu ma jamcido carabtu marka waa waajibo muraaduhu wuxuu ka mid yahay mafcuulu bihiyaalka waajib loo xadfo caamilkooda wanaadi man tadcuu biya aw biayaa aw hamsatin aw ay wain shita hayaa wanaadi u dhawaa man qofka tadcu aad u yeerayso biyaa ugu dhawaa ow biayaa ugu dhawaa ow hamsatin ugu dhawaa ow ey ugu dhawaa weynshiita haddaad doontana qulta waxaad leedahay hayaa wanaadi u dhawaa man qofkii tajca aad u yeerayso xuruuftii wax loogu naadinayo halkaan raba inuu kugu sheego qofka aad u yeerayso man tadcuuhu aifii xasan manta wanaadi u dhawaaq man qofka tadcuuhu aad u yeerayso biyaa ugu dhawaaq waa asalkii waxa weya xuruufunidaha ugu dhawaaqo ow biaya ugu dhawaaq marka waxaan waa umulbaab wax dhowaa loogu dhawaaqa wax fogaa loogu dhawaaqa allah keligeeda loogu dhawaaqa mustaqaafka kan gargaarka laga dalba isaga loogu dhawaaqa ayu iyo ayuhan halka isaga loogu dhawaaqa halkaanuuna kugu sheegay maxamedulamiin ow hamsatin hamse ugu dhawaaq ow ey ugu dhawaaq labadaan ayaga wax dhowaa loogu dhawaaqa bes wainshita haddaad doontana qulta waxaa leedaha hayaa midka fog a loogu dhawaaqa wnsib kordhig almunaadaa munaadaha wanawin tanwiini almunaadaa munaadaha id waqti nasbi ama tanwiini tunaadi aad u dhawaaqaydo annakirata nakirada haddii waxaad u dhawaaqayda ay noqoto nakira hayru maqsuudaat saasaa loola jeeda nakira hayru maqsuudaat haddaad u dhawaaqaydo waana nasbina waana tanwiinin wnsib kordhi almunaada munaadaha wanawin tanwiini almunaada munaadaha id wati mafcuulkii way soo qadarayna waa maxduuf ah, almunaada waa nagale id wati nasbi ama tanwiini waa tanaazu labada ficla isku haysata mid walbaaba anu ugu tacaluqahu leey hmm. kan horeeta wuxuu leeya alxaqu liman sabaqa anaa soo horeeyey iddaasa la iidaayo ana igu tacaluqe nawanin nawinna waxay leedahay iddaa anaa u dhow dheri ninkii u dhowaana lafaha kala bax ana igu tacaluqe ha mid fog u jir saasuu dhihi jiray sheekh isxaaq soo ma jeedin ah, kitaabkan sheekh isxaaq ima akrin laakiin sheekh cabdixamiida kan iyo akriyey laakiin macnaha qawaacidka markuu kutubta kale aqraayo sheekh saad dhihi jiray saas sheekhu kitaabkan sheekh sheekh leeyahay sheekh cabdixamiid aa ah, ii akriyay xafidahullah mhm. waayo id waqti u dhawaa ah, id waqti kordhigdhe tunaadii aad u dhawaaqaydo an nakirata nakirada markaad nakirada u dhawaaqaydo nakiradaas waa maxay marka waa nakirade nakira hayr maqsuuda wey ka qawlihim wadalika mihaalkiina ka qawlihim waa carabtu hadalkay yidhaahdeen oo kale yaa nahiman qofka mamano daisharaha hunguri weynanka ka tag ay yidhaahdeen carabtu yaa nahiman midka mamano waa maman yahay ma fahmi karta waxaa loola jeedaa qofka adduunyada aad ugu dadaala sida waxa weyn dameerkii u shaqayna aroortii waa kallaha waa sii orda labiyo tobanka daalima hal daqiiqo kale ma hayo nus ma awoodo inuu ilaahay caabudo saas uun afka u kala haya markaasuu soo dhacaa saqda dhexe aroortii isagon wejiga dhaqan oo carara yaa nahiman midka mamano dacisha lah hunguri weyne ka tarta waxaan dhammaynaydin aad jamcaydee yaysan cibaadada kaa mashquulin sharah iyo waa isku mid iyo nahm waa isku mid hunguri weynanka iska maxalshaadku marka waa maxay mahiman waa nakiradaas oo kayr maqsuudada wain yakun huwa munaadiya hadduu ahaado wain yakun huwa munaadiya hadduu ahaado macrifatan macrifo macrifadaasoo mushtahiratan caan baxday hadduu macrifo caanaya halkaas marka maxaa isla soo gela labo haddii lagu yidhi macrifo maxaa isla soo gela mufradkii calamka ahaa iyo nakiradii maqsuudadaha labadaas wey mufradkii calamka iyo nakiradii maqsuudadaha labadaasa isla soo gela wain yakun huwa munaadiya hadduu ahaado macrifatan macrifo macrifadaasoo mushtahiratan caan baxday falaa tunawinhu ha tanwiinin wadumma god aakhirow aakhirkiisa dama ku bire laakiin waa goorma waxa way marka dama lagu binaynaa waa markii dambada lagu xraabi jiray ee sida sawaabka waxay tahay yubnaa calaa maa yurfacaani low kaana muxrabayn waxaa lagu binaynaa wixii lagu rafci lahaa hadday muxrab ahaa lahaayeen sidaas weeyaan marka mfradka iyo jamcu taksiirka iyo jamcu salim dama lagu binaynaa musanahana alifaa lagu binaynaa jamcu mkrsalimna wawa lagu binayna taqulu waxaad leedahay yaa sacdu sacdo ayaa saciidu saciido aad leedahay sacdu waa mfrad calam khalaas yaa sacdu sacdo aad leedahay ayaa saciidu saciido aad leedahay damadaas ayaa lagu binaynaa damadaas ayaa saaray maxaa yeelay markii horeba oo uu mufradka ahaa waxa weeye oo uu mucrabka ahaa damada lagu xraabi jiro laakiin weligiis damadaas lagu bana mar waxaa dhici karta ay ku banaanaa karto in fatxa la yska saaro maray banaanaa kartaa jirto weligiis waxa weeyaan damadan waa banaanta maraysan ku banaanayn male laakiin haddii ibni laga sifeeyo ibnigaasuna calam usii idaafaysan yahay sida miaal yaa zaydu zaydo ibna saciidi ina saciidow iiri yaa zaydu zaydo zaydkaasoo ibna saciidin ina saciid ahaayo yaa zaydu ibna saciidin waad dhihi kartaa waxaad kaloo dhihi kartaa yaa zayda ibna saciidin fatxaad ba iska saaran kartaa mufradka calamkaa haddii ibni laga sifeeyo ibnigana calam ka sii dambeeyo loo idaafeeyo markaas damadii asalkeeda waa kuu banaanta yaa zaydu ibna saciidin yaa zayda ibna saciidin labaduba kuu banaan labadaba kuu banaan tan labaad waxaa la mid ah taas waa mid tan kaleeto mar kaleeto haddana oo waxaa jirta ay bannaan tahay waxa weeye in fatxa layska saaro in fatxa layska saaro ay bannaan tahay oo waa maxay calam kale aa ka dambe waa soo laalaabtay mufradki calamka ayaa soo takaruray asagoo ibaafaysan yaa sacda sacd alawsi yaa sacdu sacd alawsi waa soo laalaabtay sooma jeedid yaa sacda sacd alawsi yaa sacdu sacd alawsi middaa rabtaa dhihi kartaa middaa rabtaa dhihi kartaa haddii mufradka caamka uu soo takaruro isagoo idaafaysan waxa weeyaan haddaa rabtana fadxa haddaa rabtana waxa weeyaan damadiisi iska saaro ku bini saasaa taquulu waxaad leedahay yaa sacdu sacdo ayaa saciidu saciido wamiluhu madkuurkaasu la mid ahaaday yaa ayuha midkaano kan bay alcamiidu oo sayidkaaho ah, ah, yaa ayuha midkaano kan bay alcamiidu oo sayidkaaho unsurnaa bal noo soo gargaar oo wax noo qabo waxa weeyaan haddii loo naadinayo isim alu ku jirto laba shay waa in la keenaa ayu waa in la keenaa horta waana in haa oo xarfu la keena oo ayuda ka dambeeya iiri arasuul unaadi yaa ayuha rasuul aladiina unaadi yaa ayuha aladiina annaas unaadi yaa ayuha annaas alnabiyu unaadi yaa ayuha nabiyu alcamiidu unaadi yaa ayuha alcamiid ayu aad keene waxa weeyaan ayadaas ayuda oo aad keentay aad horta damadii saaray mhm. ayudaas ayaa nakire maqsuudaa ayadu waa nakire maqsuuda aad waxa weeyaan haadaad ka dabamarine isimkii ashalahaayoo la rabo in loo naadina waa laga sifayna asaga marka damada saaran isimka ashale ya ayuhanaas annaasu damada saaran waa damatu icraab waa iraaba waa if lafdigaana laga sifayna laakiin ayuda damada saaran waa damatulbina ah, waa damatulbina ila waa munaadi dhaftahay ayudii kana waa ifadiisii waa ifadiisii ya ayuha rasuul ya ayuha nabiy ya ayuha aladiina yaa ayuha alxamiidu waa saas marka ayudan waa la dhaha wuslat linidaai ma fii al haadan lafidkeedana wuslatun linidaai ma fii al waa la yidhaha iyadana labadaba waa la yidhahda labadaba waa la yidhaha ism al marka loo naadinayo labadaba lagu gaara waa lagu gaara maxaa yaele ayun waa soo tirinay soo maahay soo tirinay maaha horta mar ayun base maalinkaas inaad goydaa dhici karte yaa joogay aduma joogta cabdiraan sheeg bal imise ahayd ayun hanay aheed sax wey hantii ma tiri karta afirka haye tiri wuslat lnidaai ma fi al qofka ka fahlo ma rab haye abd cabdi keli wuslat lnidaai ma fi al shardiya istifhaamiya kamaaliya mawsuula jazaka allahu khayr saasay aheed haada ayada ma soo tirin ma ha ha ma soo tirin imse afar aheed haye axmed afartii tir maasha alla ismu ficil oo bimacnaa khuda haa umuqra'u kitaabiya o iyo iyadoo damiirho mufrada mucnafa loo celiya labo wuslatun linidaa'ima fi alsadex iyo xarfu tanbiih allah yubaarik fiik haadaan afartaasa ahe hadda kadib idinkaa layna weydiina marka waay wa tansibu waad kordhigaysaa almudaafa kii la idaafeeyey fi nidaa nidaa dhiisaad ku kordhigaysaa halkaan wuxuuga hadlaa munaadiya hadduu mudaaf noqdo Ah, shabiih bimudaafna waa la mid wa tansib waad kordhigaydaa almudaafa kii la idaafeeyey fi nidaai nidaha dhexdiisaad ku kordhigaydaa wadaalika misaalkiina ka qowlihim waa carabta hadalka yidhaahdeen oo kale yaa saaxiba ridaai war ninka go'a watool ay yidhaahdeen yaa saaxiba ridaai war midka go'a watool ay yidhaahdeen saaxibadaas weeyaan marka waa mudaafki shabiih bilmudaafna waa wajaa-isun mid bannaan weeye khabar ahaan rid horta cinda dawil afhaami dadoo dhan agtooda kama bannaanee cinda dawil afhaami fahmiyaalka kuwa u saaxiibka agtoodu ka bannaanya ee qof jaahil agtiisa waxna kama bannaan waxna kama xaaraana hadda waa bannaan tahay nax waan ku jirnaa waa sinaax jawaaskii oo sinaaxiga ahaa wa jawaaskii oo sharciga ah maaha ogowkaa waa jawaaski laakiin ogow iyada laftirkeeda mushikeenu dhihi jiri naxwada waa la ilaaliya hadaad ku gafto in cuquuba halaal kugu dhaca dhaco <laughs> wuxuu yidhi mid naxwooreeya aa loo sheegaa in wadaadkii suufiga ahaayo iska cibaadaysan jiray oo halkaas iyo etoobiya u safray waa dhintay wadaadkii markaasuu yidhi dhimo oo meel xun alla kaari markaas al waxaad u habaada miskiinka waxaan ku nacay yidhi yaa rasuulullahi buu leey munaadiya mudaaf godan yaa rasuul ullah uu iska leeyahay ilaa isago iska daacad haddee naxwada warkama hayo waan ajabin markaasuu le ya rasuullah u tiri marka munaadahaas mudaafkaan ka dhici waayo godkiisa siyan ku naay marka yan cuquuba kugu dhicin habar kugu dhicine bal ha isku godin munaadahaas mudaafka wajaa-isu mid bannaan weeye cinda dawil afhaami fahmyaalka kuwa u saaxiibka agtooda qawluka aa bannaan waa ka tamdudin muaharkaa sidaasaan ku wadayna ixraabtaas halkaas midaan marayna qowl ixraabada ku bannaan yaa qulaami yaa qulaami aad ku hadasho halkan wuxuu ku gelayaa masale muhiima isimka haddii loo idaafeeyo yaaulmutakalim saxiixulaakirna uu yahay ism saxiixulaakira uu yahay yaaulmutakalim loo idaafeeyo idaafaduna macnawiye ay tahay san lafdiye ahayn oo aysan ahayn isim faaciloo loo idaafeeyey mafcuulkiisii ama isim mafcuul loo idaafeeyey marfuuciisii lix luqaa ku banaan lix afaruu kuu sheegaa xariiri marka ko labuu kuu sheegay yaa qulaami waa midda koobaad waxa weeyaan xadfu lyaai wاlاktifaau biاlkasra waxa wey inta yadi layska xadfo aa kasra lagu kaaftoomaa yaa qulaami sida ilahay qowlkiisa yaa cibaadi fataquuni yaa cibaadi aaday qur-aanka ugu badanta waa midda ugu fasaxada badan in yada la xadfo iyo mutakalimka munaadahana xarafka la hoos dhigo waa o yaa qulaami wey kan kalena in la sugo yadii ayaduna waa banaanta yaa cibaadi laa khawfun calaykum taasna waa banaanta laba waa kuwaasa wajawazuu culummadii naxwooleydu waxay banneeyeen fatxata haadii tan la kordhigideeda tanbay oo ya-da ah iyo walwafa ku istaagid bacda fatxa la kordhigideeda ka gadaal lagu istaago bilhaai hana lagula istaago wajawazuu culimmadii carabiyadu waxay banneeyeen fatxatka haadii tan la kordhigideeda tanbay alyaay oo ya-da ah iyo walwaqfa ku joogsasho bacda fatxihaa ya-dan la kordhigideeda kadib lagu joogsado bilhaaha in lagula joogsado waxaa kaloo bannaan oo culummada carabiyadu ay yidhahdeen waa bannaan tahay in waxa weeyaan yaalmutakalimka fatxa la saaro oo la yidhahda yaa cibaadiye yaa cibaadiye qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim laa taqnaduu min raxmat illah yaa cibaadiya waa banaanta laakiin haddii la doono in lagu joogsado mid munaadaad oo yaa loo idaafeyo farxadu saaran tahay marka lagu joogsanayo hausagtaa la saara hausagtaa laga dabamarina ha la yidha aan laga dabamarina oo waxaa weeyaan marka lagu joogsado yaa cibaadiya yaa cibaadiya ay noqeen haddii lagu joogsado maxaa yeelay kelimad aan reebanayn laguma joogsado marka si fatxada loo badbaadiyo haa sagtaa ah, la keena yaa ah, cibaadiya alale ha badbaado yadan adadeed haa sagtaa la keena sida halaka cani suldaniya ah, suldaniya suldaniya soo ma jeedin suldani ay ahayd sooma yaa mutakalimka fata la saaray suldaniya soo ma jeedin markii lagu joogsanay marka si loo xifdiyo xifdan lifatxati lyaa ayaa ha u sakta la keenay halaka canii suldaniya suldani waaya mutkalimka laftisu awo masalada marka waa kaasa markaasu wuxuu ku yidhi wal haau haada haa u saktadiyo ku bara haadan laydha haa u sakta oo lagula joogsado xarakada lagu ilaashada ka horayda walhaau haada fi lwaqfi joogsiga dhexdiisa xaalo ay ahaatay calaa quraamiyah lagu joogsado kalhaai haadi oo kale weeye filwaqfi joogsiga dhexdiisa xaalo ay ahaatay calaa sultaaniya lagu joogsado halkaas waa kan qur-aanka kaga jirta hadaan hawsagtada waa midda ku jirta calaa sultaaniya wa qaala qowmun qolaa waxay yidhahdeen fiihi fi ya qulaami ya qulaami waxay yidhahdeen yaa qulaama qaaraaba iyadi alif u bedeleen kasadii ka horreydayna fatxa u bedeleen kamaa talow ka tilaawatihim sida ay u akriyeen yaa xasrata calaa maa faratuu fii janbi illaah siday u akriyeen baarata qur-aankay ku jirtaa waxa wey waxaa banaa in yadi alif loo bedelo kasradii ka horeedana fatxa loo bedelo yaa xasrata shanlaytadeydiyey wa xasra shanlayto oo yaa mutakalim loo idaafeey wey yaa xasrata shanlaytadaydiiyey calaa maa faradtu gaabintaydiiaan ka shallaaya fii jambilaahi dhanka rabbi oo daacada allah aan ka gaabiyey aan ka gaabiyey marka waanu afartaasuu kuu sheegay waxaa keliya oo hartay waxa waan laba luqood daciifa oo waxay tahay luqada shanaad waa in waxa weya ya-da alif loo bedelo alifkana layska xadfo fatxana lagu kaaftoomo fatxana lagu kaaftoomo yaa ulaama yaa qawma yaa aba yaa umma ad leedahay alifti waxaa weeye yadi alifaa loo bedelay alifkii laftigiisana waa la xadfay kasradiina fata loo bedel atadaasa lagu kaaftoomaa yaa qawma yaa aba yaa umma ad leedahay luqada lixaad waa midda ugu daciifsane yadii waa la xadfaa waa la xadfaa xarafkii ka horreeya damaaba la saaraaba carabtaa laga maqlay yidhaahdeen yaa ummu laa tafcali yaa ummu hooyadeeye iiri yaa ummu yaa mutakalima u idaafaysanta waa la yaa ummu hooyo laa tafcali marka carabaa laga maqlo lixdaas ku banaa wamaa alwaaw lilistinaa wamaa alwaaw lilistinaa maa mubtada marfuuq biاbtidaa wacalaamaةu rafcihi damt muqadaraة calى akhirihi manaca min duhura ishtiqaal maxali bisukuuni اxikaaya alati ism mawsuulin صifaة ma mabniyn calى sukuni fi maxali rafcin tanfi ficl mdaarc marfuuq ltajarudi min الnaasib اljaazim wacalaamaةu rafci damt muqadaraة calى اlyaai manaca min duhuri cafiqa وفاaciل ضمير mstir jawاaزا تqدر hiy تcud calى ma والجuملة min الفعل oo تنفي ah iyo والفاacل oo hiy ah laa مaحل لha min الإعراab لأنha صلة الموصuل والcاaد ilى الموصuل الضمير الذي huوa فاacل lays akaafu xarfu tashbiihi wa jarin laysa ismu majruuru bilkaafi wacalaamatu jarihi kasratu muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuriha ishtaqa almaxalli bixarakati alxikaaya aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuban taqdiiruhu kaa'inun wاljumlatu min almubtada oo maaa wa khabarihi oo kalaysa ah laa maxala laha min alacraab liannaha musanafa annaasibatu sifatu laysa wa sifatu lmajruuri majruur wa calaamatu jarhi kasratu muqadaratun calaa akhirihi manaca min duhuurihaa ishtiqaalu maxali bisukuuni darbi fii qowli jaarun wamajruurun mutacalliqun bimaa tacallaqa bihi ljaaru wlmajruur ladii qablahu ka layse meeshay ku tacalluqday ku tacalluq oo habarkaa qowli mudaaf sukaani mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiraة fii akhirihi sukaani mudaaf alxijaazi mudaaf ilay majruur wacalaamatu jari kasratu daahiraة fii akhirihi qaadiba xaalu min asukaan mansuubu calaamatu nasbihi fatxatu muqadaraة calى fatxatu فتحة مqdرة على آkخرihi منca min ظهوuriha اشhتغى المحل بسkون الrwي faqwlهm alفاء استئناaفية fa'dan maanta waxaan ka dhigaynaa lilistinaa laakiin maxamedulamiinu harari isagu faaulfasiixa uu ka dhig laakiin sidaas daahirkaa fa'dan waa inay istinaafiye iska tahay soo ma jeedin waayahay sidiisa haddii lagu wadana waa soco kartaa faqawluhuna alfaw lilistinaa qowl mubtada marfuucu bilibtidaa wacalaamatu rafci damatu daahiratu fii akhirihi qowl mudaaf hu mudaaf ilay mabniyun cala sukuuni fii maxali jarin maa caamirun maa naafiyatun xijaaziya tacmalu camala laysa tarfacu lismu watansibu lkhabara mabniyun cala sukuuni laa maxala lahu min alcraab caamiru ismu ma marfuuc wacalaamatu rafci damatu daahiraة fii akhirihi muwaafiqan khabaru ma منصوب cلاaمة نصب فتحة ظاaهرة في آkخرihi والجuملة من mا وصمha وkخبرha في محل نصب مقول qول kaقول الكاف xرف تشبيه وjrin qول اسم مجrور بالكاف وعلاaمة jر كسرة ظاaهرة في آkخرihi الjاaر والمجrور متacلق بخبر محdوف وuجوبا تقديرhu kاn hmoodin kuwii horo kale kاn waa abr bis mubtadi waa kana fa qawludaasa mubtadihiya qawludaa wljumla jumla mubtada oo qawlu ah iyo wkhabarihi oo kaa'inun taana laa maxala laha min alcraab lannaha mustanafa haddii icraabka la maro maxamed amiinu hararina fii maxal nasbin maqulu qawli maxduufi qawlidan dambe mudaaf himta la socota mudaaf ilay mabniin cala sukuuni fii maxali jari laysa ficlu maadi naaqis ترفع اسم تنصب الخبر سعيد اسم ليس مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره صادقا خبر ليس منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من ليس واسمها وخبرها في محل نصب مقول قول قول كان وكهر ريويا ونادى الواو للسناء نادي فعل أمر مبني على حذف على حذف حرف العلة وهي الياء الكسرة قبلها دليل عليها لأن الكسرة أكت الياء وفعله ضمير مستر وجوبا تقديره أنت من اسم موصول بمعنى الذي مبني على سكون فيه محل نصب مفعول به النادي والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من العرب لأنها مستنفة تدعو فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة مقدرة على الواو منع من ظهور الثقة وفاعل ضمير مستر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها صلة الموصول أو منع والعائد إلى الموصول الضمير الضمير الذي هو مفعول به تدعو الضمير المحذوف اladي huwa mafcuul bihi tadcu wey biyaa biyaal baa xarfu jari yaa ismu majruur bilba wa calaamatu jarihi kasrat muqadaratun calى akhiri manca min duhuuriha ishtaqa maxali bisukuuni xikaaya aljar wlmajruur mutacaliq bitadcu ow xarfu caطfin wa tanwiicin baya alba xarfu jarin ayaa ismu majruur bilba wa calaamatu jarihi kasraة muqadaraة calى akhirihi manaca min duhuriha ishtaqa maxali bisukuuni xikaaya aljar wlmajruur macduuf calى aljaari wlmajruur ladii qablahu aw xarfu caطfin wa tanwiicin hmسة macduuf calى aya wlmacduuf calى majruuri majruur وcalaamaة jri kasraة ظaahiraة fي akhirihi أw xarف caطفi وtanwiicin y macduuf calى hmزة wاlmacduuf calى اmajruuri majruur وcalaamaة jarihi kasraة mqadaraة calى akhirihi manaca min ظuhra اshتغل maxal bsukun الxikaaya وin shita alwaaw lsina in xarفu shardi jaazimu yجzimu ficlayn alأwl ficlu shardi wثani jawaab wjaزah mabniy calى sukun la maxal lah min اlإcrاab شita shi ficl maadi mabniy calى الsukun اlاtisaali bdmir rafc mutaxariki fi maxali jزmi bin ficl shardi wta damiir mutaصil mabniy calى اfathi fi maxali rafci faacil wjawaabu shardi maxduufu taqdiiruhu qulta qul ficl maadi mabniy calى الsukun lاtisaalihi bdamiir rafci mutaxariki fi maxali jزmi bin jawaabu shardi wta damiir mutaصil mabniy calى اfathi fi maxali rafci faacil وجملة شرط وجوابي لا محر لها من الإعراب لأنها مستأنفة هيا مقول قول المحذوف منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية وانصب الواو للسناء انصب فعل أمر مبني على سكون لا محل له من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة ونون الواو حرف عطف نون فعل أمر مبني على سكون لا محل لها من الإعراب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها معطوفة على جملة انصب id darfu lima madaa min azamani mabniyun cala sukuuni fii maxali nasbin wa darfun mutacaliqun biinsin oo nawin tunaadii ficlun mudaaricun marfuucun litajarudi min annaasib aljaazim wacalaamatu rafci damatun muqadaratun cala lya manac min duhuuri afiqa wafaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiruhu anta النكرة مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على آخر منع من ظهور اشتغال محلي بسكون الضرب والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل جر بإذ إليها كقوله واتغن وانا صمرتي وعترى جار ومجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا لمبتدا محذوف تقديرهما وذلك كائن جملة وذلك كائن مستأنفة لا محل الله من الإعراب قول مضاف هم مضاف إليه مبني على سكون في محل الجر يا نهما يا حرف النداء ما ناب أدعو مبني على سكون لا محل الله من الإعراب نهما منادى نكرة غير مقصودة منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وجملة النداء في محل نصب مقول قول دع فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء ساكنين وفاعله الضمير المستتر وجوبا تقديره أنت أشره مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون الروي والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها جواب نداء iyo inaad juz maquulu qawla ka dhigto tan horeeto aad la siidana waa dhihi karta labadaba waa la raaba wn yakun alwaaw lilisina in xarfu shardin jaazimun yajzimu ficlayni alawaalu ficlu shardin waani jawaab wajasa mabniin cala sukuuni laa maxala lah min alcraab ykun ficlu shard majzuum bin wcalaamatu jasmi asukuun wahuwa mutasarifu min kaana naaqisati latii tarfacu isma tansibu habra wasmu yakun damiiru musatiru jawaasan taqdiruhu yaxudu cala munaada macrifatan khabaru yakun mansuub wcalaamatu naصbi farxatu daahiratu fii akhirihi mushtahiratan sifatu macrifa wa sifatu mansuubi mansuub wcalaamatu naصbi farxatu muqadaratu cala akhiri man xamidura ishtaha maxali bisukuuni darbi falaa tunawin بسكون الضرب فلا تنون الفاء رابطة للجواب لأن هي تنون فعل مضارع مجزوم بالله الناهية وعلامة جسم السكون وفاعله الضمير المستتر وجوبا تطير أنت ولها الضمير المتصل مبني على الضمير في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل والفاعل والمفعول jawaabu shardi wa jumlatu shardi wa jawaabihi laa maxala laha min alcraab liannaha musanafa wa duma alwaawu xarfu catrin duma ficlu amrin mabniyun calaa sukuunin muqadarin cala aakhirihi manaca min duhura ishtigaalu lmaxali bixarakati takhalusi min iltiqaai saakinayn wa kaanat fatxatan liannaha akhafu alxarakaat وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت والجملة من الفعل والفاعل في محل جزم محذوفة على جملة لا تنونه آخر مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره آخر مضاف لا مضاف إليه مبني على ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الراوي وعلى آخر مضاف والهاء ضمير متصل مبني على ضم مقدم على آخر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الراوي في محل جر مضاف إليه تقول فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة يا سعد أي يا سعيد مقول قول وحرم اسوة مقول قول maqulu qwl mansub wcalaamatka nabi fatxat muqadarat calى akiri manaca min duhur ishtiqaal maxali bxarakati xikaaya hadda jumlo dhihiba maydi ilaa lafdigaanaad ba u qasaday maantee wa miluhu alwaaw lisinaaf milu mubtada marfuucun bibtidaai wacalaamatu rafci damatu daahiratun fi akhiri milu mudaaf wlhaa mudaaf ilay mabniin cala dami fi maxali jarin yaa ayuha alcamiidu khabarulmubtaday intaas oota lafdiga loo qasaa yaa ayuha alcamiidu خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية والجملة من المبتدا وخبر لا محل لها من الإعراب لأنها مستنفة وتنصب الواو للاستئناف تنصب فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب الجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت المضاف المفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره في النداء جار ومجرور متعلق بتنصب والجملة من الفعل والفاعل والمفعول لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة كقولهم جار ومجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا لمبتدا محذوف تقديرهم أو ذلك كائن والجملة من المبتدا والخبر لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة كقول مضاف هم مضاف إليه مبني على سكون في محل جر يا حرف النداء معنى بأدعو مبني على سكون الله محل لها من الإعراب صاحبا منادى مضاف منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره صاحبا مضاف الرداء مضاف إليه مجرور وعلامة جر كسرة ظاهرة في آخره وجملة النداء في محل نصب مقول قول وجائز الواو للاستئناف جائز خبر مقدم مرفوع وعلامة مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره عند ظرف مكان منصوب على ظرفية الاعتبارية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بجائز عند مضاف ذوي مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء المكسور ما قبلها لفظا المفتوح ما بعدها تقديرا نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بجمع المذكر السالم ما نضف فيه حرف عن حركة ذوي مضاف ألف ألفان مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة ظاهرة في آخره cinda darafkaas waxaa leedaha waa darfu mutacaliqun bijaa-is qawlu mubtada mubtadaun muakarun marfuucun bilibtidaa wa calaamatu rafci damatu daahiratu fii akhirihi qawlu mudaaf alkaaf mudaaf ilayh mabniun cala alfatxi fii maxali jariir waljumlatu min almubtada'i almutaakhiri wa khabarihi almutaqadimi laa maxala laha min alexraab liannaha musanafa yaa khulaami yaa khulaami maqulu qawli mansuuq wa calaamatu nasbi farcatu muqadaratun cala akhirihi manaca min duhura ishtigaalu maxali bisukuuni alxikaaya wjawazuu wjawazuu alwaaw lilisinaaf jawazuu jawaza ficlu maadin mabniyun calaa fatxatin muqadaratin calaa aakhirihi manaca min duhuura ishtiqaalu maxalli bixarakati lmunaasaba damadaasaa diida ficil maadin waa in fatxa lagu binaya laakiin waawljamaac markay la xidhiisato damaa munaasab u ah bixarakati lmunaasaba loogu qadar waa madhab madhab kalena wuxuu le damadiisaaba la iskaga binaya oo waxaa laga yajawza ficlu maadin mabniyun calaa dami litisaalihi biwaaw ljamaaca madhabkana iska fudud lafdigana waafaqsan shekh maxamed sal usaimi wuxu le naxw waxaa laga qaataa madhabka fudud hayr ilaahay sooma waxyoon moogtaa mar hadduu luqada carabiga uu ku banaan yahay ayna fududahay xaad uga leexeen wixii aan carabi ku banaanayn ka fogow laakiin wixii carabigiina ku banaan fudaydna xaad uga tegi oo wax dhib badan u raadse waayahay jawazuu ficlu maadin mabniyu calaa dami litisaalihi biwaaw ljamaaca لا محل له من الإحراب وواو الجماعة ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع فاعل والألف فارقة بين واو المفرد وواو الجماعة فتحة المفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره فتحة مضاف ها حرف تمييز اسم إشارة مضاف إليه مبني على سكون في محل جر الياء صفة ذي وصفة المجهول مجهول علامة جر كسرة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل أو جوز أي والفاعل أو وضع لا محل لها من الإحراب لأنها مستأنفة والوقفة الواو حرف عطف alwaaw xarfu cadfin alwaqfa macduufu cala alfatxi wlmacduufu cala lmansuubi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirihi bacda darfu makaanin bacda darfu makaanin waa iska dhigi kartaa waxaa kaloo dhigtahay darfun ictibaariya iska dhig waa tidhahdaa bacda mansuubun cala darfiyati اlictibaariya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirihi wa darfun mutacaliqu bilwaqfi waqfidan ku dhow ku dheji bacda mudaaf fatxi mudaaf ilayhi majruur wacalaamatu jarhi kasratu daahiratu fii aakhirihi fatxi mudaaf haa mudaaf ilayhi mabniin cala sukuni fii maxali jarin bilhaai albaau xarfu jarin alhaa ismu majruur bilbaai wacalaamatu jarhi kasratu daahiratu fii aakhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqu bilwaqfi waqfigaas ku dheji والhا والواو للاستئناف الhا مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره في الوقف جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائنا كائنا حال من الهاء على غلامية جار ومجرور متعلق بالوقف لكن تنين عن حوغا اعرابنا وي dadka gabala mooday mudaaf mudaaf ilayhi la ixraabay waxaan leenahay ala غلامية على حرف ulaamiya ismu majhuurun bicala wax dhaba iswata maa qusida laftu fawasl kulligooda laftigiisa loo qasa ee waxa weeye mudaaf iyo mudaaf ilayh midna laga hadli maayo calaa xarfu jarin ulaamiya ismu majruurun bicala wacalaamatu jari kasratu muqadaratun cala akhiri man xmidur ashtaal maxali bisukuuni waxa weeyaan xikaaya aljaaru wاlmajhuuru mutacaliqu bilwaqfi klhaaya kaafu xarfu tashbiihi wajarin alhaa ismu majruur bikaafi wcalaamatu jarihi kasratu daahiratu fii akhirihi aljaaru wاlmajruuru mutacaliqun bikhabarin maxduufin wujuban taqdiru kaa'inun wاljumlatu min almubtaday oo walhaaw ah iyo wakhabarihi oo kaa'inun taana laa maxal laha min alcraab lanaha mustanafa fi lwaqfi jaaru wamajruuru mutacaliqu bimaxduufin wujuban taqdiru kaa'ina xaalu min alhaai aida dambe ka xale calaa suldaaniya jaarun wa majruurun mutacaliqun bilwafi waqfidan ku dheji waa taqan sida loo craabee calaa gulaamiyay lamid tahay wa qaala qowmun alwaaw lilistinaaf qaala ficlu maadin qowmun faacilu qaala ماض قوم فاعل قال فيه جار ومجرور متعلق بقال والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة يا غلام أو اسودة مقول قول منصوب علامة نصب فتحة مقدرة على آخر من عن ذرها اشتغل المحل بالسكون الحكاية كما ترى الكاف حرف تشبيه وجر مع مصدرية ترى فعل وفاعل وفعل ماضي والجماعة لحيستي والالف bayna waawil mufrad waa waaw jamaca wljumlatu min alficli wاlfaacili fi tawiili masdarin majruurat bاlkaafi wa taqdiiru katilaawatihim katilaawati jaarun wamajruurun mutacaliqu bqaala yaa xasrataa calaa maa faratu yaa xasrataa yaa xarfu nidaa'in maanaaba adcuu mabniyin calaa sukun ila maxalala min alcraaq xasrataa munaada مضاف منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم المنقلبة ألفا بعد قلب الكسرة فتحة منع من ظهر اشتغال محل بحركة الحكاية حسرة مضاف وياء المتكلم المنقلبة ألفا للتخفيف بعد قلب الكسرة فتحة مضاف إليه مبني على سكون في محل جر على ما على حرف جر مع المصدرية على ما فرط فعل وفاعل والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر مجرورة بعلى والتقدير على تفريد على تفريد جار ومجرور متعلق بحسرة وجملة النداء على ما على حسب ما في القرآن ده وجملة النداء على على حسب ما في القرآن القرآن كوحي كهد ماشي القرآن كأي وجرتي أعرابتي ذا الغفير بيتي الغفير jumla nidaagan wa jumla nidaa calaa xasabi ma fi qur'aan yan lena wallahu subxaana wa tacala alam sal allah ala nabiyina mxamed